يا قومنا هبوا لنصر إلهكم ونبيكم وشريعة الإحسان وادعوا إلى التوحيد في كل الملا وكذاك دوما سائر الأزمان يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحب sudaysi sooma taqaanaan shiikha sudaysi la yidhaahdo qof muslim oo aan aqooni ma jiraan filaya dhowr iyo labaatan sano ama soddon sano maka masjidka ugu fadliga badan imaamka ahaa wuxuu yidhi markaan shan jir ahaa baa hooyaday waxay igu tidhaahdaa imaamka xaramkaad hooya noqon doontaa isagoo shan jira waxa weeye waana noqday hadalka wanaagsan ee ilmahaaga aad kula hadlayso xaaskaaga aad kula hadlayso waxa weeye saamayn buu noloshaada ku yeelanayaa وادعوا إلى الغراء سنة أحمد ذاك النبي المصطفى العدنان وادعوا إلى نهج الهداة فإنهم نور يدل التائه الحيران وحذار داء الافتراق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 najaax ee magaalada burco waxay noogu xigi doonaa iyaduna muxaadarada labaad insha allahu tacaala inoo geli doonaa asheekh maxamed cali jaamac amba sheekh maxamed cali garhle oo inooga hadli doona deegaanka iyo insaanka iyo islaamku siduu u ilaaliyey deegaanka in la wanaajiyo oo laga ilaaliyo waxaa xumaynaya muxaadarada saddexaadna waxaa inoo geli doonaa shaykhunaa asheekh maxamed sheekh cumar dirir waxay ku saabsan tahay dardaaranada tobanka ah ee ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku sheegay fii suurati alancaam muxaadarada afraadna waxaa inoo geli doonaa sheekh axmed sayid waxay ku saabsan tahay muxaadaradaasi waxaa loo yaqaano inxilaalu alkhuluq waindihaaru alqiyam akhlaaqda oo furfuranta oo baaba'da iyo waxyaalihii markaa bulshada lagu qiimaynayay amba qofka oo markaa dhulka gala muxaadarada shanaad oo isaguna waxay inoo geli doonaa asheekh faysal cali faarax oo inooga iman doona magaalada burco waxaanay ku saabsan tahay rajulun yacdilu ummah nin ummad u dhigma oo tusaalayaal insha allahu tacaala iyadan arrinkaa uu inooga soo qaadi doono sheekhu muxaadarada ugu dambaysa oo aynu ku khatimayno waxay inoogu khatimi doonaa asheekh maxamuud maxamed xaliike oo ka mid a ah culimmada waaweyn ee gobolka sool ama magaalada laascaanood waxaanay ku saabsan tahay muxaadaradaasi al-isticdaadu liyowmi almiicaad in loo garoobo maalinta qiyaame iyo maalinta geediga loogu jiro insha allahu tacaala innagoo nadwada iska bilaaban doonna si markaa iftitaax ay noogu noqoto kelimaad yaroo kooban waxaan siin doonaa qaar ka mid ah culimmada magaalada iyo iskuduwaha wasaaradda diinta iyo awqaafta ee jamhuuriyadda somalilan sheekh maxamed eh, axmed xuseen oo isaguna insha allah digtoorka ku soo dhoweyn doona muxaadarada waxaan ku horraysiinayaa inaan kelmad siiyo asheekh jimcaale maxamed xaashi oo ka mid ah a magaalada si uu markaa xafladda amba iftitaaxa kelmaddiisa markaa munaasabka ah uu yidhaahdo falyatafadan bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashraf alambiyaai walmursaliin sayidina wa ilaahay baynu mahadnaqaynaa marka ugu horraysa jalsadan qiimaha badan ina soo waafajiyey innagoo wakhtiga aan sheekha ka qaadi doonin muxaadaradeenna waynu furfuranaynaa waxaan wakhti ku bixinnay iyo juhdi in magaaladeennan berberaa ilaahay hainoo barakeeyo aynu culimmadeenna dalka jooga qayb ka mid aan ku soo macasuunno si cilmiga iyo dhaxalka iyo ammaanada ay ummadda u hayaan wax ka mida aynu markaa uga qaadanno baahida cilmiga iyo diinta aynu u qabnana wixii aynu tabayno ay nooga jawaabaan aynu casuumadda u fidinnay waxaa markaa reebel bara looga baahan yahay inaanu ka faa'iidaysanno insha allah lixdaa habeen ciddii jaanis u helaysaa wixii su'aale ee muhiim ah ee dee maalin walba aan nugu soo noqnoqonayn ee qofku uu tabayo inaan soo gudbinno aynu culimmada uga faa'iidaysanno su-aalo waxa weeyaan faa'iido badan aan lahayn inaan culimmada waqtiga inoo soo hurtay ee taraagga inoo soo gelaysaa aynaan kaga lumin Eh, taas waxa weeyaan waa baraarujin aanu isku baraarujinayno eh, annaguna waxaanu gudanaynaa uun waajib iyo xilna saaran oo ah haddaan nahay culimmada ammaanahan wadnaa diintanna waa dhaxal inaan dadkayga iyo dalkayga uga faa'iidayno insha allah waa waajibna saaran marka caawa waxay noo casuuman sheekha digtoorka ah sheekh xasan sheekh cali eh, warsame marka waynu ka faa'idaysannaa insha allah jasaahu khayran waxaan kelmad kooban aan siin doonaa sheekh saleemaan cumar cige oo ka mida isaguna culimada magaalada weliba qolooyinka qurbo joogta falyatafadal shaykhu mashkuuran ma'juura bismi illah alxamdu lilah hanaa lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah runtii iyadoo maaragtay culimadii ay inoo fadhido hadal badan iigama furno oo aan ahayn eh, culimmada inooga soo kicitintay tintay ilaa laascaanood ilaa hargeysa ilaa iyo burco ee rabta runtii inay ruuxdeenna ay dhisaan inaynu kala hadhno maaragtay miiraadka ay hayaan inaynu kala hadhno oo aynu ku dadaalno inaynu maaragtay nimaadno ayaan anugu aan adkayn lahaa eh, hadal kale oo runtii meesha iga furan iminka ma jirto in sha allahu tacaala kelmado aan maaragtay eh, muxaadarooyinka dambe ku leeyahay ayaa jiro oo wixii aan leeyahay aan dib ugu dhiganaya laakiin reer berbera waxaan kula dardaarmayaa guryaynu ka wada nimi inamadeenii ilmaadeeradeen inaabtideen in dadka lasoo kaxeeyo oo la keeno oo ay dhegaystaan oo maanta ay culimada ay maaragtay cilmiga kala hadhaan baaraka allahu fiikum waxaan ku soo gabagabeynayaa kelmaddii xukuumadda oo inoogu hadli doono isku iskuduwaha wasaaradda diinta iyo awqaafta ee gobolka saaxil sheekh axmed sheekh maxamed axmed xuseen bismillahi raxmaan iraxiim alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin suma asalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi sala allahu alayh wasalam wabacd السلام عليكم ورحمة الله تعالى منه وبركاته أيها الأخوة أولا الحمد لله رب العالمين إلهي بمهد سكال سبحانه وتعالى إله أمنك يحسلون ذا يد جنان شاين كتير إنه قال ذا إلهي سبحانه وتعالى وحن كبرنا inuu ilaahayna garansiiyo oo ina fahansiiyo amniga iyo xasilooni iyo deganaanshaha iyo nicimka aynu ku jiro ilaahayna waxaynu ka barnay subxaanahu watacaala inu noo adkeeyo oo inoo intaa kadib waxaan ugu maha aada ugu mahadnaqayaa culimmada masaajidka iyo culimmada kale ee gobolka ka tirsan ee ka soo shaqeeyay nadwadan inay culimmada ka mid ah culimmada somalilan waliba kuwii ugu muhiimsanaa gobollada somalilan hargeysa iyo togdheer iyo saaxil imbaalkii soolba ay ka keenaan aad baan ugu mahadnaqayaa waxaan kaloo u mahadnaqayaa culimmadaan ugu ducan ilaahay ugu baryaya subxaana wa tacaala in miisaanka xasanaadka ilaahay uu saaro arrinkaa khayriga ah inoomay keenin run ahaantii culimmadu wax cusub oo diin cusub inooma sidaan ganacsi iyo tijaarana uma imanin bale wuxuunbay inoo wadaan tahmbiin tahmbiih iyo tawjii iyo inay nagu baraarujiyaan kitaabkeenna iyo sunnaha salawaatullaahi rabbi wasalaamu calayhi nebiga kaasoo ah culimmadu inay yihiin nebi maxamed lagama dhaxlin adduun ama daaro ama wax weeye dahab ama fido ama adduun lagama dhaxlin laakiin kitaabka iyo sunnahaasa laga dhaxlay culimmaduna waxa weeye dhaxalkii nebiga ay noo hayaan cidiba cidda ay ka dambayso inay gaadhsiisana oo waajib dhammaanteedna wada saaran waxaan markaa baraarujinayaa anugu kolley ka wasaarad ahaan waxbaanu leenahay annagu furitaanka iyo waxa weeye xidhitaanka falilaahi alxamdu waxaan baraarujinayaa in waxa weeye wacdigaa lixda habeenah ee culimmadu inoo gelayso aanu noqonin halkii ay soomaalidu tiri wacdi iyo weydba habeen baa lagu seexdaa laakiin la gaadhsiiyo ehelkii iyo usradii iyo owlaaddii iyo reerihii la gaadhsiiyo oo waxa weeye marka caawa waxawey ciddii dhegaysan kartaa ay dhegaysato habeen dambe saasoo kale reerihii la gaadhsiiyo gobolkan saaxil ama degmadan berberna run ahaantii waa meel cimiladeedu ay ka duwan tahay gobollada kale jaaniska xilliga qabooba ayay culimmadii inoo yimaadaan sanad walba kollay saa la socotaan sababtoo ah xilliga xagaaga culimmadu inooma timaado waxay dhahdaan xilligii reer berber magaalada lahaayeen baa ku jirtaan laakiin iminka waa jaanis cid kasta ay magaalada noogu imanayso oo cid kasta oo somalilandari ay magaalada wada leedahay markaa reer berberena waxaan ku baraarujin laha ama reer saaxil in xilligaa culimmada laga faa'idaysto oo waxa weye xilliyada culimmadu imanayso weliba laysku taxallujiyo oo laga qayb qaato martigelinta culimmada say culimmadu u timaaddo culimo inta ka badan inoogu timaado sababtoo lix shiikh baa inoo gelaya haddii toban iyo laba iyo toban iyo saddex iyo toban laga dhigo joogto laynooga dhigo innagun bay nagu xidhan tahay shiikha ka qaadi maayo wakhtiga doctor waxa weeye sheekh xasan sheekh cali jimcaale sheekh cali warsame waxaan leeyahay baaraka allah fiika ku soo dhawow falay tafadal mashkuura waaxsanu ilayka ilaa yawm diin insha allah الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله wman tabicahum bixsaan ilى ywm اddiin waslama tasliima kaiira ama bacd ugu horeyn alle subxaanahu watacaala baynu u mahad celinaynaa khayrka iyo wanaagga aynu ku sugannahay hadday tahay alamnu waliimaan iimaan inuu inagu deeqayo islaamnimo nabadgelyana uu inoogu daray xaalkeennana uu wanaajiyey alle subxaanahu watacaala baynu uga mahad celinaynaa oo ugu dambeysay kulankan kheerka badan inuuna soo waafajiyey ma hadda la dabadeed subxaanahu wa tacaala waxaan u mahad celinaya ehelka magaalada berbera si guud iyo dadka masjidka jooga si gaara culimmada masjidka martida loo yahay culimada soo qaban qaabisay oo da ugu horeeyo waxa weeye agaasimaha wasaaradda awqaafta gobolka saaxil aan si gaara ah ugu mahad celinaya sheekh axmed sheekh maxamed sheekh saleebaan oo isaguna inooga yimi meel dheer inooga yimi oo sanadkii horena halkan aanu isugu nimi oo hadda u soo jeestay inuu gobolkan khayrkiisa iyo dacwaddiisa ka qayb qaato ee culimmada kale imanaysa aniga dabaday imanaysa dadka dhegaysanaya ka soo qayb galay dadaalkaas laysu wada kaashaday dhammaan ilaahay miisaanka xasanaadka ha inoo mid walba allaha ka aqbalo juhdiga uu bixiyey mid baa waxaa weeye cilmiga bixinaya mid baa waxa weeye abaabulka iyo iskudabaridka bixinaya mid baa kharashka bixinaya wax bilaashi ma jiraan wax walba kharash baa ku baxaya dad baa kharashkii qaabilay dad baa cilmiga inay dhaxlaan oo dhegaystaan oo ay gudbiyaan oo ay faa'iidaystaan oo ay dhaqan geliyaan kaga qayb qaadanaya marka dhammaan waa dadaal loo baahan yahay insha allahu tacaala waxayna gudagelaysaa tii alla uu tilmaamay watacaawanuu cala albiri waاtaqwa walaa tacaawanuu cala alimi wاlcudwaan samaha iyo wanaagga iyo khayrka in laysu kaashado abwaabtii ugu muhiimsanayd mid ka insha allahu tacaala ayaynu ku sugannahay mowduucu waxa uu yahay caawa insha allahu tacaala nadwadan lagu furfuranaya waabashiruu walaa tunafiruu wayasiru walaa tucasiru ha la bishaarayn oo dadka ha loo bishaarayn oo dadka yaan la didin khayrka iyo wanaagga yaan laga caydhin waxa la fududay oo yaan la cuslayn oo ah xadiidkii nabiga calayhi salaatu wasalaam oo nabigu uu saxaabadii kula talinayay talooyinka noocaasa uu kula talinayay mawduuca waxaan kaga hadli doonaa insha allahu tacaala dhowr qodob qodobka koowaad waa gogol xaag aan ku tilmaamayo mowduuca inshaa allahu tacaala aan ku iftiiminayo iyo waxa looga jeedo waxa weeye in la isu bushaareeyo waxa looga jeedo waxaan ku xejin doonaa aayado iyo axaadiid tilmaamaya ilaah iyo rasuulkiisu ay kaga hadlayaan in la isu bushaareeyo in wax la fududeeyo in wax la sahlo in laga dheeraado cidhiidhinta iyo ku cuslaynta iyo waxa dadka didinaya in laga fogaado waxaan kusii xejinayaa fawaaidda iyo waxa laga dhaxlayo waxa weeye mawduucan isaga ah haddii hadal wanaagsan lagu hadlo la isu bushaareeyo wax wanaagsan la isu sheego la iska farxiyo niyadda la isu dhiso waxyaabaha laga dhaxlayo ayaan iyadana insha allahu tacaala qodobo ka tilmaami doonaa marka la isu bushaaraynayo waa noociyo noocyadaasi maxay yihiin iyadana insha allahu tacaala waxbaynu ka tilmaami doonaa yaa loo bishaaraynaya ama yaa ugu mudan in waxa weeye niyadda loo dhiso iyadana insha allahu tacaala qodobaynu ka tilmaami doonaa cagsigeeda oo ah in la isdidiyo la iscaydhiyo la isku adkeeyo iyadana insha allahu tacaala macnaheedaynu tilmaami doonaa khatarta iyo mashaakilka iyo dhibaatooyinka ku suganna iyadana insha allahu tacaala waa tilmaami doonaa gogol xaadhka haddii aan ku bilaabo nafta bini aadamka ah alla subxaanahu wa tacaala wuxuu ku abuuray inay jeclaysato hadalka wanaagsan ee niyadda u dhisaya waxaa guubaabada keenaya dhiirigelinta keenaya farxadda keenaya qalbigu ku qabowsanayo waa wax naftu ay iska jeceshahay wey nafuhuna labay u qaybsamaan nafaha qaar waxay isaga samaysan yihiin shayga inuu ka eego dhinaca madow inuu ka istaago nafina waxay u samaysan tahay dhinaca wanaagsan inay ka istaagto waa dabeecadaha alle subxaanahu wa tacaala uu qaybiyo oo alla subxaanahu wa tacaala qasama akhlaaqakum baynakum kamaa qasama arsaaqakum sida ilaahay arsaaqdaba u qaybiyo ayuu dabeecadahana dadka ugu kala qaybiyaa dadka qaar waa iska salbi oo shay walba barta madow buu ka eegaa oo hadda haddii aynu koob soo qaadno biyo ah oo muraayada quraarada koobkaasi uu kala badhan yahay laba qof haddaynu u yeedhno oo ahna koobkaa ka warbixi midi wuxuu odhanayaa koobka nus baa madhan midina wuxuu odhanayaa koobka nus baa buuxa labada hadal waa isku macne laakiin midina wuxuu eegay dhinaca madhan buu eegay waa xaggii nuqsaanta ayuu ka eegay dhinacaasaa markiiba u muuqanaysa midna waxaa u muuqanaya inta iijaabigee wanaagsan koobka nusbaa biya ku jirtaa buu odhanaya waa dabiicada alle subxaanahu watacaala dadka ku kala dabiiceeyey weeye laakiin labada mid walba waxaa u taalla mowduucan aynu maanta ka hadlayno ta sharcigu danaynaya waa shayga dhinaca wanaagsan in laga istaago ilaahay wuxuu ihi waquuluu linnaasi xusnaa haddaynu tusaalayaal soo qaadanno ninkii la odhanaya haaruun arashiid oo khulafadii cabbaasiyiinta ka mid a ah, waa ninkii dee caalamulislaami ka talinaya in badanoo ka mid a ah, ama dowladdii islaamkii xilligaa ugu weyneyd caalam waa ninkii u talinayay waa ninkii yidhi markuu arkay daruur biyo sidoo dhaafaysa iska soco meel allaale meeshaad ku da-do waxaa ka soo baxa waxbaa iga soo gaadhaya ama gaalay ku da'aysaa oo cashuur iyo gibir baanu ka qaadaynaa ama muslim bay ku oo zakaanu ka qaadaynaa meeshaa doonta aad waa ninkii odhanayay waxaa u soo galay nin cilmiga daneeyo cilmilana waa ahaa waxaa u soo galay nin daaciya oo doonaya dacwad inuu gaadhsiiyo oo waaninaya hadalkii buu ku adkeeyey wuxuu kaga bilaabay inaka dalamta wa fajarta wa facalta wa facalta dulmi baad samays dhacbaad samays dembibaad samays waxanaad samays halkaasuu uga bilaabay codkana kor buu ugu qaaday codka de kor in loo qaado lafteeda bini aadamka ku culus oo haddii qofka codka kor loogu qaado iyadoo aan laaflagaadaynayn taasaaba waxa weeye cadho qofka inay ku timaado waxa weeye ugu filan wejigiibaa casaaday haaruun arashiid aadna waa uga xumaaday hadalka noocaasa kadib waxa uu yidhi adigu waxa weeye kama fiicnid nebi muuse oo ambiyada kuwii ugu fadliga badnaa ka mida kama fiicnid kamana fadli badnid aniguna kama liito fircawn ninkii yidhi ana rabbukum lacla ilaahay wuxuu faray muuse markuu waaninayay waxa weeye fircawn faquulaa lahu qawla layinan lacalahu yatadakaru aw yakhsha waxaad ku waanaysaa hadal dabacsan hadal jilicsan hadal macaan cidda lagu waaninaya waa fircawn oo gaalnimo halkii ugu dambaysa gaadhay oo rabbinimo sheegtay waa tusaale inoo tilmaamaya qofka waxaa weeye wanaagga dadka ugu yeedhaya hadalkiisu inuu dadka ugu yeedho wanaagga ugu yeedho ficilkiisa iyo qaabka uu hadlayo dadka inuu wanaagga ugu yeedho waana tan nabiga loo soo diray calayhi الsalaaةu wasalaam wmaa arsalnaaka ilaa raxmata lilcaalamiin nebi maxamedo kuumaanaan soo dirin caalamka naxariis inaad u tahay gaal iyo muslim labadaba waata alle subxaanahu wa tacaala uu ku tilmaamayo haddaad hadalka ku adkayso dadku inay kaa kala yaacayaan walow kunta fadan fabima raxmati min allahi linta lahum walow kunta fadan haliida alqalbi lanfaduu min xawlih waxa weeye haddii aad ku adkaan lahayd oo aadan u dabcin lahayn dadku waa kaa kala tegi lahaayeen oo alla subxaanahu wa tacaala nebiga u sheegayo markaynu kitaabka alle eegno goodi iyo hanjabaadna waa ku jirtaa bishaaro iyo waxa weeye wanaag laysu sheegayaana waa ku jiraa bishaaro iyo nadaaro labaduba waa ku sugan tahay bal ambiyada waxaa loo soo diray in ana ilaa nadiiru wabashiru liqowmi yu'minuun rusula mubashiriina wamundiriin rusul ayuu alla soo diraa bishaaraynaya oo digaya oo dadkana u sheegaya ciqaab u sheegaya hadday gaboodfal sameeyaan wanaag haddii ay sameeyaanna u bishaaraynaya laakiin labada keebaa badan keebaa la horaysiiyaa keebaa la daneeyaa waxaa la daneeyaa bishaarada ayaa la daneeyaa markaad adilada eegto isaga ayaa la xoog badnaysiiyaa haafir الdanbi waqaabil الtawbi shadiid اlciqaab di طawl laa ilaaha ilaa huwa ilayhi اlmasiir afar shay baa aayaddaa lagu sheegay saddex waa bishaaro midina waa ciqaab weeye haafir الdanb allaha dembiga dhaafa waqaabil <clears throat> الtawb allaha towbadda aqbala waa bishaaro weeye shadiid اlciqaab allaha ciqaabtiisu ay daran tahay iditawl allaha gallada iyo manada u saaxiibka ah ee addoommadiisa u nicmeeya iyaduna waa bishaaro wey saddex bishaara la sheegay waxaa lagu daray hal ciqaaba ayaa waxa weeye la sheegay ama digniina hadalkaagu aad dadka la hadlaysaa haddaad macallin tahay haddii aad tahay daaci haddii aad tahay mas-uul waa inuu xagga wanaaga u bataa dad baa ku shaqeeya ama macallin ha noqoto ama mas-uul cagajuglaynta iyo cabsigelinta iyo hanjabaadda waxa weeya luqadaasun yaqaana markuu hadlayaba kii baydha ciqaabtaasaa lagu ciqaabaya kii sidaa sameeya saasaanu ka yeelaynaa hadalkiisa waxaa ku badan lahjada hanjabaadda ayaa ku badan iyo ciqaabta laakiin ta sharcigu inoogu yeedhaya ta noocaasa ma aha cagsiga markaynu eegno waxa weeye waxaa ina tusaya adkaynta iyo hanjabaadda iyo dadka in la didiyo ama meel adag laga istaago dhibaatada ay leedahay waxaynagaga filan xadiidkii nabiga calayhi salaatu wasalaam ee ka sugnaaday ninkii soo marayey saaxiibkii ee waaninayey ee maalintii labaad ugu yimi ee ka waaniyey maalintii saddexaad ka waaniyey ee isidhi ninkani joojin maayo dembiga laga waaninayo waxa uu ku ihi wallaahi laa yakfiru allaahu lak hebelow ilaahay baan ku dhaartay ilaahay kuu dembi dhaafi maayo alla subxaanahu wa tacaala wuxuu odhanayaa man da ladii yata'allaa calaya anlaa akfira lifulaan gafartu lahu wa axbadtu camalak ninka ku dhaaranaya ilaahay inaanu hebel u dembi dhaafay wuxuu doonaa ha samay ee alle naxariistiisa iyo dembidhaafkiisa dadka u qusgoynaya waa kuma ogow inaan waxa weeye baabiiyey camalkaaga aada ku faanayso ee aada sheeganayso hebella inaan u dembi dhaafay ogow buu alla yidhi subxaanahu wa tacaala abuu hurayra waxa uu leeyahay laqad takalama bikalimatin awbaqat dunyaahu wa ukhraa ninkaasi wuxuu ku hadlay hal kelmada oo adduun iyo aakhiro labadaba seejisay waa halka uu ka istaagay hadalka adag ee uu ka hadlay quusgoynta waa addoommadii alle u quusgoynayo waa wax laga yaabo dadka inay ku soo noqnoqoto qofka noocaas naxariista allaa laga dheeraynaya waa mid lacnadii ku soo degayso waa mid noocaas iyo noocaasa waa laga yaabaa qofkaasi gaabis badan inuu samaynayo laakiin waxaa laga yaabaa qalbigiisa naxariisi inay ku jirto nin culimadii islaamka ka mida ah. ayaa waxa weeye loo yimi waxaa u timi gabadh baa u timi oo waxay tidhi odaygaygii hebel ahaa ee aad jaarka ahaydeen ayaa maanta dhintay ee kaalay ku tukanoona maydh una ducee wuxuu idhi shiikhii ilaahay baan ku dhaartay kuna tukan maayo aaskiisana ka qaybgeli maayo una maydhi maayo mana kafnayo ninkaa shaqo iskuma lihin wuxuu ahaa ninku ku caanbaxay khamriga cabitaankiisa sarkhaanka xaafadda ayuu ahaa jamaca iyo salaatoonna ma tukanayn mar walba waxaa la arkaya isagoo cabsan oo dhacdhacaya wadooyinka markaa shiikhu wuxuu is ninkaasi wax khayra male shiikhu buu seexday hawshiina sidii buu faraha uga qaado ninkii waa la maydhay waana lagu tukada waana la aasay baa shiikhii waxaa la tusay ninkii oo faraxsan oo jannada ku sugan aada buu u argagaxay shiikhii wuxuu u yimi xaaskiibuu u yimi xaaskiisii wuxuu hi ninkii anigu aan lahaa ninkan lin istaahilo maaha in lagu tukado ayaan ku arkay jannada isagoo ku sugan oo faraxsan siday wax sii yihiin xaalku waxa weeye waa sidee aada buu ula yaabay shiikhuna waa argagaxsan yahay waayo dee si kasta haddaad u dadaalayso jannada inaad geli doonto khaatimo wanaagsan lagugu khatimayo cidina qacanta kuma hayso laakiin ninka waxaa lagu arkay jannadii baa lagu arkay gabadhii waxay tidhi ninku waa sidii aad ku ogeyn wax wanaaga kumaan ogeyn laakiin hal caaduu lahaa markuu xaafadda dhex marayo ciyaalka haddii uu arko jilicsane tabaalaysan wuxuu hayaba waa siinay hadduu wax u waayana madaxa inta uu u salaaxo ayuu laabta ku qabanayay ciyaalka xaafadda uu u naxariis badnaa isagoo cabsan buu madaxa u salaaxaa agoonta dabadeedna waxaa weeye laabta ayuu ku qabtaa intaas naxariista buu samaynayay shiikhii aada iyo aada buu isu cilkaanbi ninka noocaasa inaanu ku tukan waxaynu uga jeednaa waxaa laga yaabaa qofku si kasta hadduu u gaabiyo inuu leeyahay dabeecad ilaahay waxaa weeye ugu naxariisanayo waa garanaysaan gabadhii jirkeeda ka ganacsanaysay ee waxaa weeye xubinteeda taranka iibinaysay sinaysanaysay ee taa shaqo ka dhiganaysay markay aragtay ay haraadan oo ay waraabisay ayuu ilaahay dembigeedoo dhan ugu dhaafay oo waxa weeye jannada lagu geliyey tusaalayaal aynu soo koobayna ma aha qofka muslimka ah inuu bishaareeyo xagga wanaagsan ka eega ayaa laga doonayaa mawduuca labaad gogol xaadhka markaan ka gudubo aayaadka tilmaamaya bishaarada alla subxaanahu watacaala addoommadiisa u bishaaraynayo kuwa la soo koobaya maaha ilahay wuxuu hi wabashir aladiina aamanuu wacamiluu saalixaat waxaad u bishaaraysaa dadka iimaanka laga helay ee camalka wanaagsan sameeyey anna lahum jannaat jannooyin inay galayaan ugu bushaareen nebi maxamed baa la leeyahy calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuxuu hi wabashir asaabiriin kuwa sabra u bishaareen wabashir lmu'miniin mu'miniinta u bishaaree wabashir اlmukhbitiin kuwa allaha u dulloobay u cibaadaysanaya waxa weeye u bishaaree wabashir اlmuxsiniin kuwa samafalayaasha ah ee dadka u samafalee wax la baxa waxa weeye ha loo bishaareeyey wuxuu alle subxaanahu watacaala tilmaamay qur'aankani inuu yahay bishaara inuu yahay ina hada اlqur'an yahdi lilatii hiya aqwam wayubashiru lmu'miniina aladiina yacmaluuna asalixaat qur'aanku waa bishaara weeye qad jaaءatkum mawcidaة min rabbikum washifaaء lima fi suduur wahuda waraxmaة lilmu'miniin bishaarooyinka qur'aanka waxaa ka mida inuu waano yahay inuu yahay hanuun inuu yahay dadka muslimiinta ee qaadanaya ee waxa weeye ku camal falaya naxariis inuu u yahay wuxuu alle subxaanahu wa tacaala tilmaamay ambiyada waxaa loo soo diray inay ka mid tahay dadka inay u bishaareeyaan wamaa nursilu lmursaliin ilaa mubashiriina wamundiriin rususha umaanaan soo dirin ilaa dadka inay u bishaaraynayaan mooyaane iyo inay u digayaan mooyaane wuxuu alle subxaanahu watacaala aada inoogu tilmaamay aayado badan inuu alle subxaanahu watacaala diinta fududeeyey dadka fududayn in lala doonayo sharcigiisu inuu fudud yahay dadka inaan culays la saarin ayuu alle subxaanahu watacaala aayado badan inoogu tilmaamay iyadoo laynoogu bishaaraynaya diintani inay fudud tahay yuriidu allahu bikum اlyusr soddon maalmood in la soomo ayuu alle subxaanahu watacaala soo sheegay waxaa lagu soo gebagabeeyey ilaahay fudayd buu idinla doonayaa culays idinla dooni maayo wuxuu alla la yidhi subxaanahu watacaala wanuyasiruka lilyusra waxaanu kuu fududaynay nebi maxamedow tii fududayd ee wanaagsanayd ayaanu waxa weeye kuu fududaynaynaa wuxuu alle subxaanahu wa tacaala tilmaamay cidhiidh iyo culays inaanu inala doonayn maa yuriidu allahu liyajcala calaykum min xaraj markuu waysada idinku waajibinayo iyo in la tahaaro qaato iyo axkaamta iyo takaaliifta kala duwan alle subxaanahu wa tacaala idinla dooni maayo ee ku bushaaraysta fudayd inuu alla idinla doonayo wma jacala calaykum fi اdiini min xaraj milata abikum ibrahim laa yukalifu اllahu nafsa ila wuscaha laa nukalifu nafsa ila wuscaha adiladaasoo dhani waxay tilmaamaysaa in waxa weeye alla subxaanahu watacaala aanu culaysina saarin ilaahay baa inoogu bushaaraynaya diintu inay fudud tahay sunada nabiga calayhi الsalaau wasalaam in la laysu bushaareeyo wax laysu fududeeyo culayska laga fogaadayo in la laysdhibo nebiga calayhi salaatu wasalaam laftiisu inay astaan ay u ahayd inuu dadka la jeclaysanaya waxa fudud axaadiis badan baa ku timi wuxuu arkay nebigu calayhi salaatu wasalaam maalin maalmaha ka mid ah nin tukanaya oo salaada aan kala goynayn salaad xidhiidha tukanaya sunno ah nabigu calayhi الsalaaةu wasalaam waxaa uu yihi ina khayra diinikum aysaru diintiinna ugu wanaagsani waa ta ugu fudud ee aan culayska ahayn wuxuu nabigu tilmaamayaa talaxtaga in laga tago nafta in loo raaxeeyo haddii xitaa aada dadaalayso inaadan wakhtigoo dhan aadan ku dhammayn cibaado oo nafta iyo ehelka iyo dadka xuquuqdooda la ilaaliyo oo cibaado keliya aan loo go-in waxaa nabiga ka sugnaatay calayhi الsalaau wasalaam inuu yihi ina allaha lam yabcaثnii mucanita walaakin bacaanii mucalima muyasira ilaahay iima soo saarin dadka inaan wax ku adkeeyo dadka cidhiidhi inaan geliyo laakiin waxaa la ii soo saaray dadka inaan wax baro waxna aan u fududeeyo ayaa la ii soo saaray buu ihi nabigu calayhi الsalaau wasalaam waxaa masjidka soo galay nin caraabiya iyadoo nabigu uu la joogo saxaabadiisa uu la joogo masjidka dhexdiisibuu kaadi la dhex istaagay saxaabadii baa ku qayliyey oo doonay isagoo kaadidii ay ka qulqulayso inay waxaa weeye kaadida ku barjaraan oo uu dibadda ula baxo waadna qiyaasaysaa kaadidu qofka culays bay ku haysaa markuu qofku kaadida bilaabo in lagu gooyo dhibaatooyin badan baa ka dhalanaya oo inta lagu qayliyo kaadadiiu isku celiyo iyadoo bilaabantay oo soconays la yidhaahdo dibadda ula bax dhibaatooyin badan oo caafimaad baa laga yaabaa inay ka dhashaan xaalado nafsiya qofka ku imanaya nabigu calayhi salaatu wasalaam saxaabadii waxa uu ku yidhi dacuu ha la daayo kaadidiisa ha dhammaysto waayo haddii xitaa lagu gooyo waxa ka dhalanaysa inay kaadidii masjidka ku dulduusho oo haddii meesha uu ku bilaabay loo daayo meeshaasunbay noqonaysaa in la maydho laakiin haddii la caydsado waxaa laga yaabaa meelo badan kaadida inay ku dulduusho ayaa laga yaabaa wuxuu uhi nabigu kaadi loo daayo markuu dhammaystana baaldi biyaaha ah lagu shubo baaldigaasaa ku filan wuxuu uhi nabigu calayhi salaatu wasalaam saxaabadii ku qaylinayay canaananayay waxa uu idhi waxa weeye inamaa bucidtum muyasiriin walam tubcauu mucasiriin waxaa la idiin soo saaray oo idin saaran inaad wax fududaysaan waxna dabcisaan dadka inaydaan ku adkayn ayaa waxa weeye laydiin soo saaray wuxuu leeyahy nabigu calayhi الsalaau wasalaam ina diin allah alxaniifiyata samxa diinta alle waa ta toosanee fudud weeye alsad lalshad siday culimmadu idhaahdeen toosnaantu ma aha waxa weeye wixii fudud ma aha ee waxaa israacaya inay toosan tahay sharciga allana waafaqsan tahay waxa weeye ee la fududeeyey waayo wuxuu hadduu sharciga alle waafaqsan yahay ogow inuu yahay wax la fududeeyey dadka qaar baa waxa weeye marka mowduuca laga hadlayo wax allaale wixii la fududeeyey ayay u malaynayaan sharciga inuu waafaqsan yahay wax badan oo naftu ay jeceshahay baa laga yaabaa sharciguna diiday dadku inay u maleeyaan tii fudud inay tahay ta fududi waa ta sharcigu inoogu yeedhayo wey wuxuu leeyay nabigu calayhi الsalaatu wasalaam litaclam اlyahuudu ana fii diinina fusxa markii la ciidayey ciidihii laynoo jideeyey ayaa nebigu wuxuu idhi ha la ciido ciiddana ha la muujiyo si yahuuddu ay u ogaato diinta yadu waasic iyo fusxa inay leedahay wuxuu uhi nabigu inii ursiltu bixaniifiyatin samxa mid toosan oo la sahlay ayaa waxa weeye la iila soo diray axaadiista macnaha tilmaamaysa aad bay u badan tahay wuxuu nabigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam markuu diray mucaad bnu jabal iyo abi muusa alashcari iyagoo ducaada wuxuu nabigu ku waaninayay oo taladii ugu dambaysee uu siiyey ay noqoto yasira walaa tucasira wabashira walaa tunafira watataawaca walaa takhtalifa fududeeya oo dadka ha ku cuslaynina bishaareeya oo dadka hadidina hadidinina waxa weeye ismaqla oo ha iskhilaafina wuxuu uhi nabigu calayhi الsalaatu wasalaam yasiruu walaa tucasiruu wasakinuu walaa tunafiruu waxa weeye fududeeya oo ha cuslaynina dadka ha cuslaynina oo diinta allah ku adkaynina waxa weeye dadka dejiya oo niyada u dhisa oo xasilooni ku abuura oo dadka waxa weeye hadidinina nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu aloo looga cawday nin dadka salaada ku dheereeya ayaa looga cawday nabigu calayhi salaatu wasalaam aada buu u cadhooday waa nin markuu dadka tujinaya albaqaro ku tujinaya oo dadka salaada ku dheeraynaya nin nabiga u yimi calayhi salaatu wasalaam wuxuu uhi nabi allow jamaca waan ka baaqdaa hebel darti ayaan uga dibdhacaa ama uga baaqda labadaba waa lagu macnay yacni salaada dhammaadkeedaan imaadaa markuu dhammaynayo si aanu qiraa'ada igu dheerayn ama jamaciibaaban uga hadhay mimaa yutawilu bina fulaan hebel sida uu salaada noogu dheeraynaya awgeed waxa waxau hi abi mascuud alansaari weligay ma arag buu nabigu cadho uu cadhooday oo taa lamida aad buu nabigu sheekadaa uga cadhooday wuxuu uhi nabigu calayhi salaatu wasalaam ina minkum munafiriin waxaa idinka mida kuwa dadka diinta ka didinaya oo ka caydhinaya oo ka fogeynaya ayaa idinka mida qofku hadduu dadka tujinaya ha u fududeeyo waayo waayeel iyo mid xanuunsanaya iyo mid taag daran iyo mid hawlo iyo dana ayaa waxa weeye jamaca kamida ee ha loo fududeeyo nabigu calayhi الsalaatu wasalaam axaadiista uu mowduuca kaga hadlayaa aada iyo aad bay u badan tahay waxaan uga gudbayaa yaa loo bushaaraynayaa yaa waxa weeye bushaaradu ama bishaaradu maxay tahay ujeeddada looga jeedaa waa maxay bishaarada waxaa looga jeedaa waa wax kastoo qofka muslimkaa qalbigiisa farxad gelinaya aan cidhiidhi gelinayn naxdin aan gelinayn hadalka wanaagsan ee lagu farxayo ayaa waxa weeye bishaaro noqonaya wuxuu leeyahy nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa weeye waxyaabaha ugu weyn ee ugu ajarka badan waa suruurun tudkhiluhu calaa qalbi muslim qof muslima qalbigiisa farxad inaad geliso waa waxyaabaha ugu waaweyn maalinta qiyaamo layska ajar siinayo bishaaradu waa waxaa qofka loogu sheegayo wanaag ama wanaag adduunya ha noqdo ama mid aakhira ha noqdo wax wanaagsan oo uu ku farxo in loo sheego ayaa waxaa la yidhaahdaa bishaara ayaa la yidhaahdaa haddii laysu bishaareeyo maxaa laga faa'iidayaa fawaa'id badan baa laga helayaa fawaa'iddaa waxaa ka mid ah qofka bishaaraynaya laftiisu mar hadduu hadal wanaagsan ku hadlayo dadka quluubtoodu ku kasbanayaa wax wanaagsan bay dadku ka filanayaan hadalkiisa waa loo xiisoonayaa mar hadduu ballanqaad samaynayo wanaag uu sheegayo wax lagu farxa laga filanayo qofka noocaasa waa loo soo joogsanayaa wuxuu helayaa qabuul iyo hadalkiisa waxa weeye in la aqbalo cagsiga haddii uu yahayna kabaha hore loo sii qaadanaya ama dhagaha ayaa laga furaysanayaa waana ta nabigu calayhi salaau wasalaam nabiga ku tilmaamay inaa arsalnaaka shaahida wamubashira inuu nabigu yahay mid dadka u bishaaraynaya oo waxa weeye khayrka u sheegaya waxaa lagu bilaabay kii muhiimsanaa wa mubashiran wa bishaaradii baa lagu bilaabay dignintiina waa la dambaysiiyey horena waan usoo tilmaamay ka la badinayaa inuu yahay sida kitaabka alle subxaanahu wa tacaala laga faa'iidaysanayo dhaqanka nabiga calayhi salaau wasalaam laga faa'iidaysanayo waxaa la badinaya bishaarada ayaa la badinaya fawaaidda laga helaya waxaa kamida dadka waxa weeye loo bishaaraynayo waxaa la gelinayaa quluubtooda han sare ayaa waxa weeye lagu abuurayaa waxaa lagu abuurayaa camalka iyo shaqada iyo firfircooni inay helaan ayaa waxa weeye la helayaa waayo kelmadda wanaagsani waxay qofka ku leedahay saameyn bay ku leedahay nin baa la weydiiyey brofesora oo caalamka kaga caanbaxay cilmiyada lagu takhasuso mid ka mida ayuu ka gaadhay heer caalami dabeedna waxaa la weydiiyey halkaa maxaad ku gaadhay wuxuu idhi anigoo aada u yaroo iskuulba aan gelin ayaa labadayda waalid qolka aan guriga ka seexdo boodh weyn bay ku dhajiyeen oo ay yidhaahdeen waa qolkii brofesor hebel ay waxa weeye ku qoreen waxayna igu yeedhaan doctor hebel iyo brofesor hebel bay iigu yeedhaan dabadeedna taasaa waxay keentay inaan halkaa gaadho sudaysi sooma taqaanaan shiikha sudaysi la yidhaahdo qof muslim oo aan aqooni ma jiraan filaya dhowr iyo labaatan sano ama soddon sano maka masjidka ugu fadliga badan imaamka ahaa wuxuu yidhi markaan shan jir ahaa baa hooyaday waxay igu tidhaahdaa imaamka xaramkaad hooya noqon doontaa isagoo shan jira waxa weeye waana noqday hadalka wanaagsan ee ilmahaaga aad kula hadlayso xaaskaaga aad kula hadlayso waxa weeye saamayn buu noloshaada ku yeelanaya hadday xaaskaagu ku tidhaahdo guriga cidhiidhigaa naga saar oo aadan qacanta ku hayn aada leedahay waxaa weeye guri daara baad ku jirtaa jiingad baan ku geynayaa iyo haddii aad leedahay fillo weyn baan kuu dhisayaa oo waan kuu waasicinayaa dabaq baa inoo soo socda waa laba kala duwan weeye haddaad ku celcelinayso hoos baad u dhacaysaa jiingadii unbaad u guuri doontaan guriga intaad xaraashtaan haddii aad ku celcelinayso dabaq baa inoo soo socdana waxaad ku dambayn doontaa insha allahu tacaala dabaq baad ku dambayn doontaa albalaau muwakkalun bilmantiq hadalkaagaa lagu qabanayaa saameyn buu hadalkaagu kugu leeyahay haddaad bishaaraynayso wax wanaagsan aad sheegayso waxa weeye halkaasaad ku dambaynaysa ardayga aad u dhigayso haddaad leedahay saaqid baad noqonaysa adigu meel gaadhi maysa ardaygu halkaasuu ku dambaynaya haddaad wax wanaagsan kula hadlaysana waxa weeye wanaaggaasuu ku dambaynaya dad badan oo guulaystay markii la weydiiyey waxay fadliga u celiyeen marka alla laga yimaado subxaanahu wa tacaala kelmad wanaagsan oo macallinkiisu kula hadlayey kuwo badan oo nolosha ka dhacayna saamaynta waxaa ku yeeshay macallinkiisa ayaa ku yeeshay adigu dib u bax saaqid baa tahay waxa weeye khayr lagaa filan maayo adigu waxaad ku fiican tahay inaad qayisho maalintaasu qaadka bilaabaya iyo sigaarka iyo wixii la mida bishaaradu saamayn weyn bay ku yeelataa qofku inuu xagga wanaagsan u dhaqaaqo markaynu ka hadlayno bishaarada wuxuu ka mid yahay waxyaabaha wan wanaagsan ee ilaahay loogu dhowaado ee nabigu ku tilmaamay calayhi الsalaatu wasalaam axabu اlacmaali ilى اllah suruurun tudkhiluhu calaa muslim acmaasha ilaahay ugu jecel yahay waa farxad qof muslima qalbigiisa in la geliyo in la isu bishaareeyaa waxay abuurtaa kalsooni bay abuurtaa qofka yididiilay gelisaa waxay ka masaxaysaa quusashada iyo walwalka iyo walbahaarka iyo cidhiidhiga iyo diiqadda ayay waxa weeye qofka ka fogeynaysaa markuu qofku imtixaanka hoos ugu dhaco darajaad hoose uu keeno haddii aad ku tidhaahdo imtixaanka soo socda ayaad ku guulaysan doontaa inta lafteedu waa in wanaagsan waxa weeye wax dhiba ku keeni mayso laakiin haddii la dagaalo oo la hiifo oo waxa weeye laga soo qaado inuu qofkaasi nolosha ka dhacay ogsoono waxaad ku abuuraysaa xaaladan wanaagsanayn markaynu bishaarada ka hadlayno wanaaggeeda waxaa ka mid ah markaad bishaaraynayso hadal wanaagsan aad ku hadlayso waa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam baad ku dayanaysaa waayo nebi maxamed baa laga dhaxlay saxaabadiisa inuu u bishaareeyo hadal wanaagsan inuu kula hadlo mar kastoo loo yimaado wuxuu ku hadlayay hadal wanaagsan weji furan naxariis hadal ay ka muuqato ayuu saxaabadiisa la wadaagayay fainamaa yasarnaahu bilisaani litubashira bihi lmuttaqiin waataynu soo maraynay saxaabada inuu kula talinaya markay safrayeen inay dadka u bishaareeyaan oo dadka waxaa weeye aanay didin nebigu calayhi الsalaatu wasalaam camr bn alcaas markuu yihi waxaan ka baqayaa inaan la ii dambi dhaafin nebigu u yimi calayhi salaatu wasalaam sanadkii sideedaad si uu soo islaamo sideed sano iyo ka badan buu nabiga la dagaalamay oo waxa weeye gaal uu ahaa bal hogaamiye uu ku ahaa markuu nabiga u yimi calayhi salaatu wasalaam si uu usoo islaamo nebigu waxau ihi ubsud yadaka faliubaayicak qacanta soo taag si aan kugula baayactamo islaamnimada markuu nabigu soo taagay calayhi salaau wasalaam buu gacanta laabtay camr bn اcaas nabigu waxa uu ku ihi maalaka ya camr camarow maxaa ku helay gacanta soo taag wuxuu yihi waxaan doonayaa inta aanan ku gacan qaadin oo aanan islaamnimada soo gelin shardi inaan xidho nabigu waxa uu ihi shardigu waa maxay wuxuu ihi in la ii dambi dhaafo wuxuu nabigu ugu jawaabay calayhi الsalaau wasalaam amaa calimta ya camr ana الtawbata tahdimu ma kana qablaha wa ana alislaama yajubu ma kana qablah qofku islaamka haddii uu soo galo wixii ka horeeyay in la baabinayo miyaadan ogeyn waa bishaaro nebigu calayhi الsalaatu wasalaam uu u bishaaraynayo bishaaradu noocyay u qaybsantaa waxay u qaybsantaa in loo bishaareeyo dadkii saalixiinta ahaa ee wanaagsanaa janno in loogu bishaareeyo ilaahay waa inoo sheegay wabashir aladiina aamanuu wacamiluu saalixaat anna lahum jannaatin tajri min taxtiha alanhaar waxaa laynoo tilmaamay awliyada alle awliyada allena waa dadka iimaan iyo alle ka cabsi laga helay wey ilaahay baa sidaa ku macneeyey xilli baa dadka soo martay ninka xabaalaha ku wareega timaha raamaha leh in dadku ay yidhaahdeen waa weli alle laakiin weliga alle waa aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun awliyada alle in loo bishaareeyo qof waliba wadadu weli alle uu ku noqon lahaa ilaahay baa kitaabkiisa ugu sheegay waa in iimaan lagaa helo alla ka cabsina lagaa helo waa loo bishaareeyey oo waxaa loogu bishaareeyey adduun iyo aakhiro labadaba waa loogu bishaareeyey alle subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyay ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة adduunyadana waa loogu bishaaraynaya aakhirana waa loogu bishaaraynaya bishaarada aakhiro waa la fahmaya waa janno iyo raalli ahaanshaha alle iyo naxariistiis laakiin bishaarada adduunyada uu ku helaya waa maxay nabigaa inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam oo nebiga waxaa la weydiiyey qof baa wanaag samaynaya dadkuna waa ku ammaanayaan alla khayr badana alla sadaqo badana alla dulqaad badana carabka wanaagsan baa suuqa u gelaya ee nebi allow ka waran baa layidhi nebigu waxau ihi tilka caajilu bushra almu'min bishaarooyinka qofka muslimkaa ah loo soo dadejinayo inta uu adduunyada joogo ayay waxa weeye ka mid tahay bishaarooyinka waxaa ka mid ah ta nabigu sheegay calayhi الsalaau wasalaam adduunyada qofka muslimkaa ah loogu soo dadejinayo lam yabqa min الnubuwati ila اlmubashiraat alru'ya الsaalixa yaraaha almuminu aw turaa lahu riyooyinka wanaagsan ee qofka muslimka alla ah tusayo isagoo ku sugan ama dadku ay u arkayaan waa bishaarooyinka adduunka qofka loogu soo dadejinayo ayay waxa weeye ka mid tahay xasan اlbasri ayaa maalin xalqadiisa isagoo fadhiyaa loo yimi dabeedna waxaa la yidhi oo loo sheegay ninkii u sheegay nin baa u yimi wuxuu idhi waxaan arkay xasanulbasri oo waxa weeye jannada ku sugan ayaa waxa weeye la i tusay abshir abshir waxa weeye bishaarayso oo waxa weeye ku bishaarayso waxaa la i nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam adoo jannada la jooga xasanulbasri aad buu ugu farxay wuxuu hi aqara اllahu caynak ilaahay indhahaagu waxay ku qabowsadaan alle subxaanahu watacaala ha ku siiyo bishaarooyinka adduunka laysugu bishaaraynayo waxaa ka mida markaad dhimanayso malaa'igtu inay kuu bishaaraynayso in aladiina qaaluu rabbuna allah uma istaqaamuu tatanazalu calayhim almalaa'ika anlaa takhaafuu walaa taxzanuu waabshiruu biاljannati alatii kuntum tuucaduun adigoo dhoolla caddaynaya oo faraxsan oo adduunyada ka sii baxaya ayay malaa'igtu kuu imanaysaa oo ay kuugu bishaaraynaysaa janno inaad gelayso ilaahay ehelka ah inaga dhigo waxaa ka mid a dadka sabra in loo bishaareeyo waa bishaarooyinka ilaahay uu sheegay noocyada la sheegay bay ka mid tahay wabashiri asaabiriin aladiina idaa asaabathum musiiba qaaluu ina lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun waa dadka waxa weeye loo bishaaraynayo maxaa loogu bishaaraynayaa calayhim salawaatu min rabbihim waraxma wa ulaa'ika hum lmuhtaduun naxariis iyo ammaan iyo hanuun ayaa waxa weeye loogu bishaaraynaya waxaa ka mid a ah dadka mujaahidiinta ee faranta dagaalka ku sugan iyagana in loo bishaaraynayo alle subxaanahu wa tacaala inuu u bishaaraynayo wamaa allah ilaa bushraa lakum walitadma'ina quluubukum bih wama nasru ilaa min cindi illaah waxaa in waxa weeye ummadda loogu bishaareeyo loogu bishaareeyo khayrka waxaa weeye kusoo degaya ama waxa weeye la siinayo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa waxaa u yimi malag ayaa u yimi waxa uu ku ihi waxaad ku bishaaraysataa laba nuur oo alla uu ku siiyey oo ambiyadii hore alla siin abshir binuurayn laba nuur oo lagu siiyey ku bishaarayso waa suuratu اlfaatixa iyo labada aayadood ee ugu dambeeya suuratu lbaqara ugu dambeeya waxaa ka mid a bishaarooyinka cadowga in la halaagayo bishaarada la isugu bishaaraynayo sida aayado badani ay tilmaamayaan nebi maxamedna calayhi الsalaatu wasalaam inoo sheegay wuxuu uhi nabigu idaa halaka kisra falaa kisra bacdah waidaa halaka qaysar falaa qaysara bacdah waa labadii dowladood ee xilligaa ugu xooga badnaa ayuu nabigu saxaabada ugu bishaaraynayay bishaarooyinka waaweyn waxaa ka mid a ah, dadka dembiilayaasha ah dhammaanteenna dembiilayaal baynu nahay halkay doontaba ha gaadho in isu bishaaraynayo oo alla uu inoogu bishaaraynayo inuu inoo dambi dhaafayo nabi cibaadii annii ana alghafuuru araxiim addoommadayda u sheega inaan naxariis badanahay dunuubtana inaan dhaafo qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnatuu min raxmat illaah addoomadaydii gaboodfalka sameeyey ee dunuubta ku talax tegay addoommadaydo ha ka quusanina naxariista alla ha ka quusanina ilaahay dunuubtoo dhan buu dhaafaa waa bishaarat lcusaa dadka dembiilayaasha ah in loo naxariisto oo waxa weeye loo bishaareeyo towbaddu inay furan tahay in loo sheego dadka xanuunsanaya in loo bishaareeyo oo aan la odhan xanuunkaagu hadduu halkaa gaadhay waad dhimanaysaa ama xaalkaagu waa khatar allow sahal baa tahay hadallada noocaasa inaan lagula hadal ee waxa weeye loogu duceeyo dembi dhaaf loo sheega ajar inay tahay caafimaad inay tahay waxa weeye sida nabiga calayhi salaatu wasalaam aynu ka faaiideysanayno nabigu calayhi salaau wasalaam qof xanuunsanaya markuu soo booqdo wuxuu odhanayaa abshir bushaarayso waxa weeye hiya naaru tani waxa weeye naartaadii weeye wuxuu nabigu u sheegaya calayhi salaau wasalaam xumadda kugu dhacaysa ee adduunyada kuugu imanaysa cadaabkii aakhiro oo adduunyada lagugu dadajiyey inay tahay nasiibkaagii ciqaabta dunuubta lagugu ciqaabayo lagu soo qadimo inay tahay ayuu nabigu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam wuxuu nabigu usoo galay gabadh la yidhaahdo ummi lcalaa oo saxaabiyada oo xanuunsanaysa wuxuu hi nabigu abshiri yaa umma alcalaa ummulcalaa bishaarayso waxaad ku bishaaraysataa xanuunkan kugu dhacay dembi dhaaf inuu kuu yahay qofka xanuunsanaya waa in loo bishaareeyo ibnu kaiir wuxuu sheegaa nin loo yaqaano yamuut ibn اlmusric magaciisa waxaa la yidhaahdaa yamuutu baa la yidhaahdaa yamuut waa ficil mudaaric weeyi oo macnihiisu yahay waa dhimanaya markaa qof xanuunsanaya hadduu soo booqdo markuu albaabka garaaco hadduu yidhaahdo la yidhaahdo man waa kuma hadduu magaciisa sheegay yamuutu waa dhimanaya wey yacni kan xanuunsanaya waa dhimanaya dabadeedna culays bay ku noqotay wuxuu yidhaahdaa yaciishu waa noolaanaya markuu qof xanuunsanaya soo booqanayo si aan ilaahay carabkiisa ugu qaadin oo marka la yidhaahdo waa kuma isagu wuxuu u jeedaa yamuut waa ninkii yamuut laakiin dadku waxay u fahmayaan meydkaan dhimanaya welibana hadday xaalad xaaladiisu ay waxa weeye culus tahay wuxuu ku dadaalaya xaalad inuu ku dadaalo waxa weeye hadalka wanaagsan iyo bishaarada waxaa aynu isweydiinaynaa dadka loo bishaaraynayaa waa ayo waxaa loo bishaaraynayaa qofkaa xanuunsanaya waa loo bishaareeyaa waxaa loo bishaareeyaa qofka naftu ay iska sii gurayso camru bnulcaas markay naftu ka baxaysay ayuu qayliyey dabeedna inankiisii baa la hadlay oo culimadii saxaabada ka mid ah wuxuu uhi yaa abataa amaa basharaka rasuulu اllahi salى اllahu alayh wasalama bikada amaa basharaka bikada ama basharaka bikada aabbow nabigu sawtuu sidaa kuugu bishaareeyey nabigu sawtuu sidaa kuugu bishaareeyey nabigu sawtuu sidaa kuugu bishaareeyey qofku markuu dhimanayo bishaaruu u baahan yahy xagga wanaagsan iyo filashada iyo naxariista alle iyo nicmooyinkiis in la tuso in la yidhaahdo waad wanaagsanayd sawdigii tukanayey sawdigii sadaqada la baxayey sawdigii dadka khayrka u sheegayey ta noocaasa in lagu celceliyo waa xaalada uu ugu baahida badan yahay waxaa loo bishaaraynaya qofka musiibadu ku imanayso see nabigu samaynaya alayhi salaau wasalaam waxaa loo bishaaraynayaa qofka cilmiga usoo jeesanaya ku dadaalaya siday saxaabadu samaynayeen abi muusa alashcari ayaa waxaa weeye nin saxaabadii kamida mida ayaa wuxuu arkay nin saxaabiya oo waxa weeye mas'alo cilmiya weydiinaya waxa hi maxaad u timi wuxuu hi waxaan u imi cilmi inaan kaa faa'iidaysto wuxuu ihi ma sidaasaad u timi haabuu wuxuu hi waxaad ku bishaaraysataa bishaaradii nebiga calayhi الsalaatu wasalaam ku bishaarayso dadka dalabatulcilmiga ah nabigu calayhi الsalaatu wasalaam inuu soo dhoweeyey waxaa loo bishaaraynayaa aakhiru zamaanka dadka waxaa weeye diinta ku dhegaya xejisanaya xilliga fitnadu badan tahay waxaa diinta iyo cibaadada kaa mashquulinaya ay badan tahay fasaahaadku badan yahay waa xilligan aynu nool lahay xilliga nabigu ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam qofka diintiisa haystaa inuu ka dhigan yahay sidii qof dhimbiil daba gacanta ku haya dadka noocaasa waa loo bishaaraynayaa bishaaradana waa loogu celcelinayaa sida nabigu samaynaya calayhi salaatu wasalaam tuubaa lilghurabaa dadka ghurabada abaa wanaag yeeshay waxa weeye janno waxa weeye yeelanaya nabigaa la weydiiyey calayhi الsalaatu wasalaam nebigu waxa uu waa dad aada u yar oo wanaagsan oo ku dhex sugan dad badan oo xun waa dad yar oo wanaagsan oo ku dhex sugan dad badan oo aan wanaagsanayn وانصر إلهي شرعة التوحيد يا ذا الجود والكرم الرفيع الشان